بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب المجمل والمبين ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما وظاهر الذي يفيد من سمع مع سوى المعنى الذي له وضيع كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع وظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل بسم الله الرحمن الرحيم باب المجمل والمبين culima waxaynu ka soo baxnay khaaskii gaar ahaan waxaan ka soo baxnay muqayadka iyo iyo mulaqa ayaynu ka soo baxnay almulaqu walmuqayad baynu ka soo baxnay oo ahaa labadooduba khaaska uun khaaskay ka tirsanaayeen mulaquna waa khaasuun mujmal eh, mulaquna eh, waa khaasuun muqayadkuna waa khaasuun oo khaaska siiyaqiisa sidiisaba afar laysku yidhaahdaa inuu yahay siiqooyinkiisu amarka iyo inuu yahay nahyiga iyo inuu yahay mطلqa iyo inuu yahay mqaydka afartaasaa laisku yidhaahdaa hadda sheekhu halkan wuxuu doonayaa inuu inag inagula eego almujmel wاlmubayan mujmelka iyo mubayan mujmelku waa ismi mafcuul wuxuuna ka yimid ficilkii ajmale ahaa ajmala shaygii mujmel buu ka dhigay oo wuu ijmaaliyey ama mujmel buu ka dhigay haddaba ereyga mujmel a isticmaalayno ee min ajmala welibana aynu ka keenayno waa mid la ijmaaliyey aynu leenahay waxaa lagu tacriifiyaa allafdu aladii khafiya almuraadu minhu binafsi lafdi khafaaan laa yudraku ilaa bibayaanin min almutakalimi bih waa lafdiga macnihiisu uu qarsoon yahay een la garanaynin waxa looga jeedo haddii aan la bayaaminin ilaa inta laga bayaaminayo shaygaa aan la garanaynin baa mujmal la odhanaya xilligii haddaba waxyigu soo degayey waxa bayaanka laga sugayey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay inuu lafdigaa bayaamiyo mooyaane wuxuu uga jeeda haddaan la geranayn waa in la eega ama rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa inuu bayaamiyaa aayad kale waa inuu ilaahay soo dejiyo uu ku sheegayo ama nebi maxamed sala allahu wasalam waa inuu bayaamiyaa ereyga mujmalka ah macnaha looga jeedo ijmaalkana waxaa keena baa la yidhaahdaa saddex qodob ijmaalka lafdigu wuxuu mujmal la noqdaa saddex qodob ayaa keena waxaa ka mid a qodobka koobaad alshtiraak maca cadami alqariina haddii lafdigani uu mushtarag yahay waa lafdi mushtarag ah qariinana looma hayo oo lagu kala garto qariinana ma jirto tusaale ahaan waa lafdigii quriga la odhan jiray oo kaleba quri qurun waa mushtarag inkasta ereyga qaarkood qariinaan la hayaa yidhahdeenoo dee qariinada aynu arki doonno laysku qaqabtay oo qoloba ay si odhanayaan haddaba lafdiga quri waa mushtarag waxaa loo yaqaanaa mar caadada luqa alcarabiya haddii la eego ereyga qur'i ihi waa caado mararka qaarna qur'iga waxaa loo yaqaanaa ka maydhashada laga maydhanayo haddaba aayadda qur'aanka ilaahay markuu yihi wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru'in ilaahay markuu yihi saddexda qur'i ee dumarku ay ku tirsanayaan ciddada waa maxay taasaa isweydiin u baahan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru'in saddexdaa qur'i ma waxaynu ka dhignaa saddex dhiig mise waxaynu ka dhignaa saddex maydhi maxaynu nidhahnaa waa mas'alo durtaba qabtay imaamu shaaficina maydhi uu ula leexday imaamu axmed iyo rag kamid ihina ay ula leexdeen caade ay ula leexdeen ilayn waxa weeye alshtiraak baa ku jira waa mushtarak almadani haddaba alshtiraak maca cadami alqariina bay yidhaahdeenoo intaasay raaciyeen maca cadami alqariina waxyaabaha keena weeyaan ijmaalka nin sakaraadku uu hayo oo besdiiya unbaa yidhi hantidayda marka saddex loo qaybiyo qayb ahaan waxaan u dardaarmay mawaalidaydii mawaalidaydii baan u dardaarmay buu idhi mawaalida ereygan mawaaliah waa mushtarag waxaa loo isticmaalaa kuwa adiga ku xoreeyey waa loo isticmaalaa haddaad adu addoon ahaan jirtay kuwii ku xoreeyey waa mawaalidaadii kuwa adigu aada xoraysayna waa loo isticmaalaa haddaad adu addoomma lahayd adigu kuwii aada xorayseed xorta ka dhigtay inay mawaali baa la yidhaahdaa haddaba ereygan ah, maalkayga saddex marka loo qaybiyo qayb ahaan mawaalidaan u dardaarmay mawaalidiima waxaynu ka dhignaa kuwii ku xoreeyey ilan addoon baad ahayd oo dad baa ku xoreeye mise mawaalidii waxaynu ka dhignaa kuwaad adigu xoraysay waa meeshan m ijmaal baa ku jira mujmal baa ku jira qofka mutakalimkii waa inuu inoo bayaamiyo ee kelmadan ku hadlaye dardaarmaya mawaalida cidduu uga jeeda waa inuu inoo bayaamiyo inoo sheego waxyaabaha keena waxaa kamida ah ijmaalka kharaabatu lafdi lugatan lafdiga oo sidiisaba gariib u noqda ilaa oo la bayaamiyo waxaa looga jeedo waxyaabaha ijmaalka keenu ku jira kelimatu haluuc bay usoo qaataan ina alinsaana khuliqa haluucan oo kale haluuc waa haraab eryada kharaabadu ay ku jirto ee xagga luqadda lagu odhanaya maxaa looga jeedaa lagu macnaynaya ilaahay baa fasiray oo bayaamiyey markuu yidhi idaa masahu sharu jazuucan wa idaa masahu lkhayru manuucan culimadu waxay dhahn maxaan ku fasirnaa haddaba haluuc maxaynu ku macnaynaa bay yidhahdeen sina kumaroone bay yidhahdeen sina kumaroone waa sina kumaroone waayo ilaahay baaba idaa masahu sharu jazuuc wa masahu lkhayru manuuc waa sina kumarooni markaa ijmaalka waxyaabaha keena ayay culima taasi ka mid tahay bal sheekheenna aan eegna hadda siduu inoogu soo dhigo maa kaana ka ahaada muxtaajan mid u baahan ilaa bayaanin bayaan mid u baahan fa mujmalun waa mid la ijmaaliyey caddayn buu u baahan yahay lafdigan waxa looga jeedo ka u baahani waxa weeyaan buu ku yidhi mujmal baa la odhan bayaan buu u baahan yahay maaka kaana ahaada muxtaajan mid u baahan ereygaa muxtaaja mayla socotiin maanta aan maraynay sarfiga ma la socotiin hadda imise macnaa ku kulmayey muxtaaj afar macno may maaha sheekh afar macno shan macnaa ku kulmayey sax muxtaaj shan macnaa waa mukhtaar oo kale mukhtaar iyo muxtaaj waa isku wasantee mukhtaarka wax doorto ka la doorto doorashada lafteeda halka wax lagu doorto xilliga wax la doorto aan ogeyn muxtaajna waa saas oo kale ka baahan ka loo baahan yahay baahida lafteeda halka lagu baahan yahay xilliga la baahan yahay kolka hadda muxtaaj ismi faacil baynu odhanaynaa waa ismi faacil hadda halkan wax igu jirto maaka kaana ahaaday muxtaajan mid u baahan ilaa bayaanin bayaan iyo caddayn fa mujmalun mujmal weeyi mujmal muu noqonaya shayga caddaynta u baahani talow haddaba caddayn buu u baahan yahay baynu nidhi bayaanku waa maxay talow oo waxaan wax bayaaminaya maxaynu odhanaynaa ilan maxtaaja wاftaqara ilى اbayaan waa min qariinati xaaliya ow daliilin munfasil baa la yidhaahdaa bayaankaasi qariino uu noqon karaa qariino kaloo laga daba keeno ama ka horaysa ama qaabkan ay hadalku u socotaa qariinadaa bayaan waa laga dhigan karaa waxaa kaloo bayaanka bayaaminaya mujmalka loo qaadan karaa daliil munfasil ah oo ka madax bannaan kaana waa loo qaadan karaa bayaanka iyo tabyiinka labadaba waxaa lagu macneeyaa ikhraaju shayi baa la yidhaahdaa waa shayga oo laga saaro min xaalati min xaalati ishkaalihi ama min xaali ishkaalihi wa cadami fahmi macnaahu ilaa xaali tajali wahuwa itidaaxu macnaahu wa fahmuhu binasin yadullu calayhi oo min xaalin iyo waxa la midka ah o waa ikhraaju shayi in shayga la saaro laga xaaladii uu ku tilmaanaa ee ishkaalnimada mushkil buu ahaa qofka dee warwar oo macnihiisii ishkaal gelinaya wa cadami fahmi macnaahu macnihiisa ayaan la fahmi karaynin waxaana loo saarayaa ilaa xaali tajali xaaladuu faydmayo wahuwa xaalu itidaaxi macnaah waa xaaladda uu macnihiisu caddaanayo oo kaleba weeyi tusaalaha ijmaalku waa maxay ama mujmalka tusaalihiisu waa kelimatu qar'i ereyga qar'i ah haddaynu qaafka fadxinno oon qar'i isticmaalno waa waaxid alaqraa ama quruu ereygaa waxaa loo isticmaalayaa sida aynu ognahay aayadda qur'aanka ah alaaatu quruu'in buu ilaahay yidhi alaaatu quruu'in haddaba alaaatu quruu'in waa erey mujmala weeyi oo ijmaal baa ku jira waxaa loo kala garan waayey quruuga in looga jeedo xaydka iyo in looga jeedo dahaarada ilan labadaba wuxuu u dhexeeyaaye imaamu shaafici wuxuu ku xambaaray dahaarada ayuu ku xambaaray halka abuu xaniifana uu ku xambaaray xaydka uu kaga xambaaray saxaabadana iyo taabiciintana dee dad baa kolley aimadu ay la kala socdaan oo ay kala wataan waynu aragnaa waa ereyo haddaba ijmaal uu ku jiro weeye aayad kale ayaynu soo marnay oo ijmaalku mar wuxuu geli jiray kelmadda ereygaa quruu ah hadda kelmad buu ku jiraa waa ijmaalkiioo kelmad galay mararka qaarna wuxuu geli jiray ijmaalku maxay kalaam idil baa laga yaabaa inuu galo ama jumlo idil wax looga jeedo ayaa dhici karta inuu galo kudooniba ha noqdo sida aayadii qur'aanka ahayd ow yacfu waladii biyadihi cuqdat nikaax maa kaana ka ahaada muxtaajan mid u baahan ilaa bayaanin bayaan mid u baahan famujmalu mujmal wey shayga cadayn u baahani waa mujmal wa daabiulbayaani bayaanka daabidkiisuna marka la leeyahay hala bayaamiyo daabidka uu leeyahayna ama bayaanku daabidkuu leeyahayna ikhraajuhu waa in laga saaro mujmalka min xaalati alishkaal xaaladii ishkaalka ila tajalina loo loo saaro xaaladda faydanka iyo watidaax ilxaal xaaladiisa iyo macnihiisu tuu ku caddaanayo kalquri oo kaleba weeye kalquri waaxidulaqraa'i wa huwa waaxidulaqraa'i ereyga alaqraa'a ayuu mufradkiisa yahay ama waaxidkiisa yahay alaqraa ama alquru oo filxaydi xeydka dhexdiisa loo isticmaalay iyo wa duhri dahaarada min anisaai dumarka ah quriga ama qarciga xaydka iyo waxaa loo isticmaalaa maxay iyo dahaarada labadaba waa loo isticmaalaa keebaynu haddaba ka dhignaa alquru ma qurci baynu ka dhignaa ma dahaaraynu ka dhignaa ma waxaynu ka dhignaa dhiig baynu ka dhignaa maxaynu ka dhignaa qoloba waxbay deliishanayaan qolada tidhi imaamu shaafici wuxuu yidhi baraaada waxa ku habboon buu yidhi muddada dheer baraaada meesha waxaa loo keenay buu yidhi in ciddada la tirsado ciddadaba xikmadda iyo ujeeddada laga leeyahayba waa maxay buu yidhi waxa weye baraa'atu rixim riximkani inuu beri yahay ninkii hore ee gabadhan qabay inuuna gabadha makaankeega ah wax ilma ah inuuna ku in la hubiyo ayaa lagama maarmaana baraa'atu rixim baa jira haddaba waxbaa la kala ilaalinaya waxbaa xoog loo kala ilaalinaya nasabka lianlaa takhtalia alansaab nasabku si una iskugu darsamin ayaa meeshan laga dadaalayaa oo wax laynaga hubinaya dee dad baynu ka hadlaynaaye bal dumarkeenna caanaha iibiye waraysta caanaha siday u kala ilaaliyaan ka warrama kuwa weelka ay iskugu geynayaan ka dhanaankaa iyo ka dhaydaa siday u kala maydhaane u kala ilaaliyaane loo kala ilaaliyo isagoo caanaa ah, ayaynu arkaynaa sida loogu kala dadaalayo dee bal dad ka waran haddaba halkii dadku uu gelayey ama makaankii dadka iyo ilmogaleenkii waa in la hubiyaa oo si weyn welibana loo ilaaliyaa wuxuu idhi maadaama oo haddaba xikmadani ay tahay baraa'atu rixm muddada dheeri waxba igama xumaynayso buu yidhi muddada dheeri waxba igama xumaynayse wuxuun baan kusii hubsanayaa taa ii qaada buu yidhi muddada dheer si baraa'adii raximku uu iigu sii wanaagsanaado buu yidhi halkaasuu la maray imaamu shaafici baraa'atu riximka in muddada dheer loo rabo a'imadan kale ee ka soo hor waxay yidhaahdeen ee yidhi duhriga ha laga dhigo qariinaanu haynaa bay yidhaahdeen ee yidhi dhiigga ha laga dhigo qariinaanu haynaa bay yidhaahdeen qariinadu waa ereyga halaaثeah ereygan halaaثeah ee saddexda sheegaya waxa ugu dhadhow saddexnimada dhiigga buu yidhi saddexnimadan la sheegayo dhiiggii baa ugu dhadhow waayo duhrigu waxaa laga yaabaa inuu labiya badh noqdo ama saddex iyo badh uu noqdo duhrigu inuu labiyo badh noqdo ama saddex iyo badh uu noqdo oo waa sababma gabadhii iyadoo dhiigle lama furayo iyadoo dhiiggii caadadiina inaan la furayso uma ogin fadalliquuhunna liciddatihinna buu ilaahay yidhi ciddadaa u ku fura lagu leeyahayna waa gabadhu markay daahir ku jirto daahirkaana ayna ninkeega ayna is arag kol hadday sidaa daahir lagu furay sow saddex qur saddex alaaata quruu lama odhan kan hadda la furay hadii la tiriyo kan hadda la furay haddii la tiriyo kow laga yidhah duhrigan haddii kow laga yidhaah oo ay maydhato oo duhriga kale laba loo yidhaah oo ay maydhato oo caadadii ay aragto oo duhriga caadadaana ay ka maydhato duhriga kale saddex loo yidhaah hadday saddexdaasay kaga baxaysaa markay saddexdaasi dhammaadaan la yidhaah way ka baxday haddii la yidhaahdo waxay yidhahdeen de annagu waxaan u haysanaa inay labiya barun tahay haddii duhrigan hore dhexdeeda la furay ha la tiriyo la yidhaa waa laba duhri iyo badh weeyaan bay yidhaahdeen siday ku tahayna waxa weeyi duhrigan dalaaqu uu dhex dhacay duhrigan uu dalaaqu dhex dhacay dee duhriga dhexdiisiibuu dalaaqu dhacay waxaa laga yaabaa in maalmihii u dambeeyey uu ka dhaco sidaa marka loo furaba ama naxdintaba inay caado aragtaa laga yaabaa gabadhaasi oo caadadii ma aragoo duhrigii aakhirkii lagama furin ama bartankii lagama furin ama awelkii lagama furin dee duhrigan waxbaa ka tegey duhri kaamila maaha haddii la tiriyo waa sad waa laba duhri iyo iyo mid bara haddii la yidhaha duhrigan lagu furayo lama lama tirinayana duhrigan hadda gabadha la furay lama tirinayo haddii la yidhaah adhaartii imisay noqonayaan saddex duhri iyo iyo barh bay noqonayaan laakiin dhiigga hala tiriya haddii la yidhaah dee saddex dhiig baa la helaya kolkaa keebaa aayadda waafaqay tiradan alaaiihi dhiiggay noo waafaqsan tahay bay leeyihiin halkaasay la mareeno duhrigii ama uu ka yaraan karaa ama uu ka badanayaa laakiin ka si fiican noogu waafaqayaa waa dhiigga ee daaya bay yidhahdeen alaaata quru anu nidhaano saddex dhiig ayay gabadhu ciddada kaga bixi kartaa ee saddex duhuri yaanaan odhanin waana khilaaf runtii madaahibka ugu jira oo halkan aad arkaysidoo dee aayaddan macnaheegun laysku hayo waxa looga jeedo unbaa laysku qabtay maaka kaana ahaaday muxtaajan mid u baahan ilaa bayaanin bayaan iyo caddaynka ka u baahan in la bayaamiye ka u baahan fa mujmalun mujmal weeyi wa daabidulbayaani bayaanka daabidkiisuna ikhraajuhu waa ka saarid min xaalati alishkaal xaaladda ishkaalka laga saaro ila tajallii faydan loo saaro xaalad faydan iyo watidaaxilxaal xaalkiisoo caddaada macnihiisoo caddaada kalqur'iba weeyaan wa huwa qur'igani waaxid alaqraa aqraada waaxidkeegi iyo mufradkeegii weeyi oo filxaydi xaydka dhexdiisa iyo wa duhri dahaarada oo min anisaa'i xagga dumarka ah keebaynu ku macnaynaa haddaba waad aragtaa famujmalu maxtaaja kalqur'i ma saasuu yidhi wanasu naskii curfan curfi ahaan kullu lafdin waa lafdi kaste waaridin oo soo arooraya lam yaxtamil aan ixtimaalayn oon badhaynin ilaa limacnan waaxidin macno keliya mooye wax kale nasku culima haddaba waa maxay erey nas la yidhahda isna jira ama wa shay nas la odhanaya baa jira waxaasi waa nas nasku waxa weeye waxa macno qura mooyaane macno labaaduu badhaaba ayna jirin hal macno unbuu badhaya ma ixtimaalba ma leh macno waaxid unbuuba ixtimaalkiisu yahay macno labaadba ma leh qofku haddii uu mutamatic yahay caadimulhadyina uyo hadiga uu waayo waa u xajay dariiqii tamatuca la odhan jiray buu xajka ku gutay hadyigiina meesha lagu gowracayeyna wuu waayey maxaa bediilkiisu muxuu ahaa qofka ah bediilkiisu muxuu ahaa waa inuu soomo sawma aha qofkaa bediilkiisii ha soom buu ahaa sidaynu isku ogeyn qofkaasi ha soomo ayaa la odhanayay nu dareemayna inuu soomayo qofkaasi xaaji soom baa la odhanaya imisuu soomayaa markaa toban cisho saddex wuxuu ku soomayaa xajka toddobana wuxuu ku soomayaa markuu soo noqdo ilaahay muxuu yidhi aayad markuu ka hadlaya xukunkaa ah. fa siyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcati idaa rajactum tilka casharatun kaamila haddaba casharada man idhahnaa sagaal buu ilahay uga jeedaa ma dhici karta in toban dharaarood sagaal dharaarood looga jeedo koob iyo toban baa looga jeeda haddaa man idhahnaa maay maxaa looga jeedaa tilka casharatun kaamila dee waa baa looga jeeda ma iyadaa kale ixtimaali kartaba nasku waa shayga macno kaloo loo leexin karaa ayna jirinba nas baa la odhani haddaba qur'aanka iyo axaadiistaba waxaynu ku arki doonaa eh, ah, aayado lagu odhanayo ama alfaad waa nas lagu odhanayo halkaa macnay leeyihin oo macnahoogii waka kuwa khilaaf ma galo iyo kuwo lagu odhanayo maye intaasoo macnay leeyihiin oo luqa alcarabiya intaasoo macno ayay ku lahaayeene ka looga jeedaa waa kee kaas inta badan madaahibku meel ay ku kala duwan yihiin waa kaa qofba macnuu qaadanaya kaasi macnahaasuu qaadan kaasina macnahaas de qaraain baana la eegayaa qaraain ayaa la eegayaayo mid wuxuu odhanaya anu qariinadanan sitaayo macnahanan ka dhiganaya qofna wuxuu odhanaya meey aniga macnahan agtayda xoog badan oo qariinadan kale eegaya saas uu noqonaya warku wanasu nasku curfan curfi ahaan kullu lafdin waa lafdi kaste waaridin oo soo aroora lam yaxtamil isagoon berhaynin ilaa limacna waaxidin macno qura mooye wax kale macno qurun buuba leeyahayba macno labaad male waynu ka baxnay kaqad ra'aytu waxaan arkay jacfaran jacfar nin la yidhaa ayaan arkay qad ra'aytu jacfaran jacfar ayaan arkay qad ra'aytu waxaan arkay jacfaran jacfar ayaan arkay haddaba qad ra'aytu jacfaran markaynu nidhaa macno qurun buu barhaya waa ninkaasun waqiila waxaa la yidhi naska tacriif kale ayuu sheekhu inoogu tacriifinaya waxaan u malaynaya kitaabkeenii horeba inaynu ku soo marnay waqiila waxaa la yidhi nasku maaka weeyaan ta'wiiluhu macnaintiisuba tanziiluhu soo dejintiisa unay tahay nas waxaa loo yaqaanaa aayadda markii sidaa loo soo dejiye hebelow ii macnee ba odhanayn maxaa looga jeedaa aayaddan macnaheegu waa ma waayo markaad maqasho macnaheegii waad iska garanaysaa un saanba u maqashay macnaheegiina waad haysaaba waa waadix weeyi maaka ta'wiiluhu ta'wiilkiisu tanziiluhu soo dejintiisa ay tahay fal yuclaman niyahu ha la ogaado alifkaasina nuunu tawkiid alkhafiifa buu ka yimid fal yuclaman war sidaa ha la ogaado halkaa sheekhu wuxuu kaga baxay almujmal iyo wlmubayan mujmalkii iyo iyo bayaankii labadaba waynoo macneeyey mujmel iyo mubayan labadiiba waynoo macneeyey ama mujmelkiiyo naskii ayuu inoo macneeyey labadoodiiba waynoo tacriifiyey mujmelkii waynoo mane waynoo tacriifiyey mujmelku wuxuu u baahnaa oo bayaan ana waynoo tacriifiyey naskiina waynoo tacriifiyey saddexdaa tacriif baynu haynaa culimo wuxuu inoogu daray halkan daahirkii iyo muawalkii ayuu doonaya inuu halkana inoo raaciyo alaahiru wاlmuawal waaahiru ladii waaahiru daahirku alladii ka weeyaan ma tusaalaan ka tegey waaahiru daahirku alladii ka weeyaan yufiidu faa'iideynaya maaka sumica waxa la maqlayo ama yufiidu man samica halkaa ma idin yidhi matnigaasaa qoraya maasha allah sharaxana yar khaldan waaahiru daahirku aladii ka weeyaan yufiidu faa'iideynaya man samica ka maqla ayuu u faa'iideynayaa waa man samica man samica macnahaasa saxa waaahiru daahirku aladii ka weeye yufiidu faa'iideynaya man samica ma sumica way jiraan riwaayo eh, kutub qoraysaa way jiraan iyo nusakh ay ku qoran tahay laakiin awdaxa macnuhu waa man samica wadaahiru daahirku alladii kaweeyi yufiidu u faa'iideynaya man samica ka wax maqla man samica ka wax maqlaya macnan macnuu u faa'iideyn macnaha oo siwal macnaa macnihii aan ahayn aladii macnihii lahu isaga wadica loo dejiyey waa daahir bidaliil daahir waxaa culima loo yaqaanaa ka u faa'iideeye qofka maqlaya macnihii loo dejiyey macno aan ahayn dee waa majaaskii oo kale eg ereygu laba macnuu leeyahay macno loogu dejiyey aweli iyo macno loogu dejiyey haanawi iminka asad oo kale libaaxa buurtee raanta iyo afarta lugood leh maxaa loogu dejiyey aweli asad marka u horeysa dee isagu kugu soo dhacaya laakiin geesigana dee waa loo isticmaalayo waa loo dejiyey laakiin haanawi baa loogu dejiyey aweli maayo waa haanawi baa loogu dejiyey geesiga asadkanoo haddaba looga jeedo geesi oo kale weeyi asadkanoo maxay looga jeedo geesi waa inuu haysto markaa maxay daliil iyo qariino iyo wax waa inuu haysto waa inaad tidhaahdo libaax baa ila hadlay mar dhoweydo libaax ayaa ila hadlay mar dhoweydo waaban u jawaabi kari waaye waaban u jawaabi kari waaye markaad sidaa tidhaa libaax baa ila hadlay libaaxaasi inuuna ahayn libaaxii halkan ku xeraysnaa agteenna miyayna iska caddayn maxaa qariino u ah ama deliil maxaa u ah la hadalka dee libaaxaasi ma hadlo uu ciyaa haddaad libaax baa iga agciyey odhan lahayd libaaxa caadigaa ah buu noqon lahaa haddaad tidhi laakiin libaax baa ila hadlay oo waaban u jawaabiba keri waayey waad aragtay geesi inaad uga jeedo way iska caddahay waaahiru daahirku alladii ka weeyaan yufiidu faa'iideeya man qof buu u faa'iideeyaa samica wax maqlaya macnan macno ayuu u faa'iideeyaa macnaha oo siwal macnaa macnihii aan ahayn alladii macnihii lahu isaga wadica loo dejiyey macnihii loo dejiyey macna aan ahayn buu faa'iideynaya kalasadi waa lafdiga asadoo kaleba kalasadi waa lafdiga asada oo kaleba ismu waaxidi sibaac dugaagga midkood magiciisa isagoo ah waqad yuraa waxaa kaloo loo ogaan lirajuli nin baa loo ogaan ashujaaci geesiya nin geesiyana waa lagu ilaaqayaa buu ku yidhi nin geesiya ayaa lagu ilaaqi haddaba daahirku muxuu noqonayaa intaa markuu daahirkii kaga baxay maxaynu daahiro wa maxaa tahay waa lafdu ixtamala amrayni axaduhumaa almuraad minhu adhar min alaakhar wa aksar minhu baa la yidhaahdaa adhar min alaakhar waxaa kaloo lagu tilmaamaa lafdun dala calaa macnan dalaala daniya ay raajixa waa lafdigu inuu kutuso macno welibana laba macnuu badhaa mid buu kutusayaa si raajixuuna kutusaya kaa daahir baa la odhanaya ka kale marka looga jeedana dee daahir bidaliilun baad odhani wadaahiru daahirku aladii ka weeyi yufiidu u faa'iideynaya man samicaka wax maqlaya macnan buu u faa'iideyn macnaha oo siwal macnaha macnihii aan ahayn aladii kii lahu isaga wadica loo dejiyey kalsad oo kaleba weeye ismu waaxidi sibaac dugaaga midkood magiciisa isagoo ah waqad yura waxaa kaloo loo ogaan lirajuli ninkiibaa loo ogaan ashujaaci ee geesiga ahaa nin geesi haddaba asadka haddaad uga jeedo xaqiiqadiisii oo libaaxii buurta ah waa daahir qura haddaad uga jeedo kii xeraysnaayee cidiyaha lahaana dee baa lagaa rabaa daahirun bidaliil waظaahirulmadkuuru daahirkaa la soo sheegay xayu mafhuumuhu marka manihiisa xayu halka mafhuumuhu macnihiisa uwila la awilay xayu man mafhuumuhu muxuu yihi xayu ashkala uu ka tegeyba kaygan iyo ashkale waظaahiru daahirka almadkuuru ee la soo sheegay xayu ashkala halka uu mushkil ka yahay uu ishkaal galo mafhuumuhu mafhuumkiisu uu ishkaal galoo la kala garan waayo fa bidaliili daliil baa uwila lagu awilaya daliil baa lagaa rabaa in lagu awilo ood qaraa-in iyo aad adilo keento ayaa lagaa rabaa muxuu noqoni bacda daliil daliilka intii la keenay kadib muxuu noqon oo magiciisa uu noqon wa saara wuxuu noqonayaa bacda daalika ta'wiil ta'wiilkaa kadib iyo macnayntaa kadib muqayadan mid lagu qaydayo ilismi ismiga bidliil baa lagu qaydi daahirkii dliil ku qayd bu kuleya oo maay dheh aahiru bidliil ereygaa iigu qayd aahiru bidliil idhe oo sidaa iigu qayd bu ku yihi macnaha ayaynu in yarsa soo saari doonaa matniga ayaa ka saxan sharxan aan haysano baabulmujmali wlmubayin maaka kaana ahaaday muxtaajan mid u baahan ilaa bayaanin bayaan famujmalun mujmal weeyi wa daabidulbayaani bayaanka daabidkiisuna ikhraajuhu waa in laga saaro min xaalat ishkaal xaaladii ishkaalka ila tajalina loo saaro faydan iyo watidaaxi aal xaalkiisoo cadaada kalquriba weeyi wahuwa isagu waaxid aqraa weeyi filxaydi xaydka dhexdiisa iyo waduhri duhriga dhexdiisao min anisaai xagga dumarka ah wanasu nasku curfan curfi ahaan kulu lafdin waa lafdi kastoo waaridin soo arooraya oo lam yaxtamil aan badhaynin ilaa limacnan waaxidin macno qura mooye wax kale kaqad ra'aytu waan arkay jacfaran baan arkay waqiila waxaa la yidhi maaka weye ta'wiiluhu macnayntiisu tansiiluhu soo dejintiisa ay tahay falyuclama sidaa ha la ogaado wadaahiru daahirku alladii ka weeyaan yufiidu u faa'iideynaya man samicaka wax maqlay macnan macno u faa'iideynaya macnaha oo siwal macnaha macnihii aan ahayn alladii kii wadica lahu loo dejiyey kalasadiba weeye ismu waaxid sibaac dugaagab buu ku leeyahay midkood magiciisa isagoo ah waqad yuraa waxaa loo ogaani lirajuli ninkiibaa loo ogaan ashujaaci ee geesiga ahaa wa aahiru daahirka almadkuuru la xusayo xayu ashkala halkuu mushkil noqdo mafhuumuhu macnihiisu fa uwila waa la awilayaa bidaliil baa lagu awili wa saara wuxuuna noqoni bacda daalika tawiil awilkaa dabadi bacda daalika kaa dabadi atawiili ee awilkaa ah. muqayadan mid lagu qaydayo filismi ismiga bidaliil ayaa lagu qaydi doonaa in sha allahu tacala halka ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacala aclaa waclam